asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaalla subax wanaagsan meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqeynta wararka radio kulmiye wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo talaada ah taarikhdan waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun afar iyo labaatan barnaamijka falanqeynta qodobada ugu waaweyn aan ku eegi doono waxaa ka mid noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda koonfurta gobolka mudug xubno ajaanibah ayaa lagu dilay halkaas sidoo kalena waxaa laga furtay hubkii iyo agabadii kale ay wateen ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka iskaashanaya ayaana howlgalladaasi wadaa waxaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gebi doonaa falanqeyn ku saabsan waxa laga bartay tartankii lagu soo gabagabeyey magaalada muqdisho ee maamul goboleedyada dalka oo shalay galmudug ay ku guuleystay waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa etoobiya iyo soomaaliya xiisada u dhexeysa oo arrimaha etoobiya ay soomaaliya fargelin ay ku heyso madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in etoobiya ay ku fashilantay fargelinta ay arrimaha soomaaliya ay ku heyso qodobadaasi wixii kaloo soo kordhaya barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal soo dhawaada mar kale barnaamijka falanqeynta ن kici ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa aqoon ma kama arkaa nabad baa macaane makama ummad yahay midnimo maka maarantaa maamul dowladnimo maka maarantaa kala maarmi maysaane soomaaliyey idintay sabsadaan ismakaabsado midinka isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey idinka isqabsada asalka midabkiyo madhabtay ka sinantahay mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa murano garsoor ma ka maarantaa daryeel ma ka maarantaa muranoo garsoor hagaag saaxiibyaal heeskaasi daafurka wuxuu ahaa ama wuxuu daafur ah barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmiya magaalada muqdisho qodobada ugu horreeya ayaan gudagelinaa barnaamijka waxaan ku bilaabeynaa wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhankaa dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda gobolada dalka saacdii lasoo dhaafay ciidamada xooga dalka soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgal qorsheysan oo dhanka cirka ah waxay ka fuleen deegaanka jexjeexa ee koonfurta gobolka mudug halkaasoo lagu beegsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wargalkan waxaa lagu dilay horjoogo eh, ajaanib ah oo la sheegay inuu kasoo jeedo dalka lubnaan kaas oo al-shabaab u qaabilsanaa taskiirinta dhalinyarada taliska ciidanka xooga dalka ayaana xaqiijiyey in horjoogahaas ajaanibka ah ee la dhaafiyay shacabka soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan u geysanayay howlgallada dalka ka socda ayaana weli al-shabaab looga saaraya gobolada dalka iyo deegaano hor leh koonfurta gobolka mudug markii loo eego kooxda al-shabaab waxaa laga saaray deegaano dhowr ah oo gacanta ay ku hayeen muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ay maamulayeen deegaanka jexjeexa iyo dhacaad waxay ka mid ahayn deegaanada kooxdu ay sida weyn ugu xooganayeen hase yeeshee ciidanka xooga dalka oo kaashanaya kuwadadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ayaa u suura gashay in ay halkaas lagu dooqayo islamarkaana kooxdu inta badan laga saaray dhinaca kalena haddii aan eegno isla howlgalladaasi ka ah waxa ay ka socdaan gelgaduud galhareeri ilaa iyo ceelbuur halkaas oo kooxda maalmihii lasoo dhaafay lagu duqeynayay galhareeri waxa ay dowladdu sheegtay in lagu dilay horjoogayaal sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyo xubno badan islamarkaana eh, laga qabsaday qalabkii ugu muhiimsana ee kooxdaas ay isticmaalayeen waxaana ha ay dowladda sidoo kale sheegtay in howlgalku uu sii socon doono islamarkaana ha la kordhiyey maalmihii ugu dambeeyeyna kooxdu markaasi gacantooda laga saaray meelo badan oo ay joogeen dhinaca kale markaan haddii aan eegno aanu kusoo laabano magaalada muqdisho shalay waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir oo markaas e, galmudug ay ku guuleystay islamarkaana markii ugu horeysay ee koobkaasi ay qaado waxayna ah ay ciyaar adag ay wajaheen ama markaas ay la ciyaareen maamul goboleedka hirshabeelle oo markaas tartanka finaalka tegay islamarkaana doonayay asna inuu ku guuleysto ciyaar qurux badan ayaana muqdisho ka socday maalmihii ugu dambeeyey oo maamul goboleedyada ay soo bandhigeen inkastoo tartankan dhaliil badan ah loo jeediyey sida markii loo eego kaaritaankii koonfur galbeed iyo puntland oo arrimo siyaasadeed ugu maqneed sanadkan ooaan ka gelin hase yeeshee haddaba wax laga baran karo tartankaas in lasoo gebagabeeyey galmudug ee qaaday waxay ka dhigan tahay iyo dadka soomaaliyeed aragtiyaha kala duwan ay ka dhiibteen maadaama ahaa kulmo aada u xiiso badan ama ciyaara ay ahaayeen kuwa aada u xiiso badan oo inta badan dadka soomaaliyeed ay siyaasadda ay ku mashquuli jireen hase yeeshee markii tartankan uu bilowday xiisihiisana uu banaanka yimidna ay noqotay in dadka soomaaliyeed iyo shacabka guud ahaanba ay dareenkooda u wiciyaan dhanka ay ciyaaraha oo si weyn eh, tuulada ciyaaraha ay saadi muqdishona shacabka soomaaliyeed ay u buuxdhaafinayeen hadba kulanka markaa sida u kala eh, adag yahayna eh, maamul goboleeda u kala ciyaarayeen stuudiya waxaa igula sugan xasan maxamed aweys oo wariyaasha idaacadda kamid mid ah xasan oo soo dhawow tan iyo tartanka markuu bilaaday aada ula socotay bal shalay ayaa lasoo gabagabeeyey oo galmudug ayaa koobka qaaday oo championska noqotay bal maxaa laga bartay tartankan lasoo gabagabeeyey siyaasa dadka soomaaliyeed ay ugu falceliyeen ciyaaraha cabdinaasir waad mahadsan tahay waxa bannaan ka yimid sida ay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muqdisho ku nool ay ugu ooman yihiin nabadda maadaama garoonka stadium muqdisho maalin waliba dad kumanaan gaaraya ay u daawasho tegi jireen kulamada ciyaaraha tartanka inta uu socday waxaa la arki karayba xifaaltanka taageerayaasha iyo sidoo kale marka xulalka kala matalaya maamul goboleedyada dalka ay baraha bulshada hadallada ay soo dhigayaan iyo sidoo kale midba midka kale sida uu u taageerayo mhm. kulamadii lasoo dhaafay ee la ciyaaray ee tartankan ee shalay lasoo gabagabeeyey inkastoo tartamadii horey ee lasoo qabtay uga bedelnaa dhowr jeer oo la hakiyey iyo sidoo kale maamulkii koonfur galbeed oo isaga baxay koobkan haddana horey waxaa uga sii maqnayd xulka puntland oo tartamadan intii uu socday iyadu kasoo qeybgalaysay haddana sanadkan waxaa cusub uun in koonfur galbeed ay isaga baxday kadib rabshado dhacay oo dhagaxaan iyo dhagaxaan lagu weeraray ciyaartooydoodii kadib markii garoonka ay kasoo baxeen mm-hmm. waana lagu qancin waayey in go-aankooda dib ay uga laabtaan balse waxyaabaha xusida mudan ayaa waxa ay tahay in dhammaan kulamadii tartankan ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed uu ugu talagalay in la ciyaaro in lagu qabtay garoonka stadia muqdisho oo aanu ognahay marka laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii ilaa iyo sanadihii intaan dayactirka lagu sameynin sida xaaladdu ay ahayd mhm. iyo bishan january iyo bishii lasoo dhaafay bartamaheedii tartanka sida loogu martigeliyey oo dadku ay usoo daawasho tegayeen iyagoo ka tegaya degmooyin fogfog iyo kuwa u dhowba garoonka taas waxaa ka dheehan kartaa sida ay shacabka ay ugu ooman yihiin isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale in mar weliba la sameeyo kulamo sidaani oo kalea oo dhinaca iyo isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale ciyaarahaba dadka qaarkood oo falanqeeya arrimaha ciyaaraha waxa ay ku talinayaan xitaa in marka laga soo tago hab dowlad goboleed in loo ciyaaro in loo bedelo magaalooyinkii waaweynaa ee soomaaliya sideed iyo tobanka gobol ah in tartan xitaa laqabanla qabto taa oo ay magaalooyinka caasimadaha soomaaliya ay ku tartami karaan koob sidaasi oo kale noociisa uu yahay in la dhigo si loo sii ballaariyo dadka shacabka sida ay u doonayaan mar waliba inay u muujiyaan xamaasadooda isboorti taas waxa ay keenaysaa horumarka isboorti ee ka socda soomaaliya in uu soo jiito eh, indhaha caalamka iyo sidoo kale eh, warbaahinta dunida oo iyagu siyaabo kala duwan xitaa eh, u qaadanayay sawirada iyo sidoo kale kulamadii dhowrka ahaa ee la ciyaaray tartanka intuu socday waayahay xasan waa sharaxday waxyaabaha laisweydiinayo waxaa kamid ah tartankan intuu socday dhacdooyin waaweyn ayaa ku jiray oo markaasi laga diiwaangeliyey in uh, dad aan horay daawashada ciyaaraha aan markaas uh, usii qorsheysaneen ama markaa aan jecleen in tartankan markii la bilaaboy dowlad goboleedyada weliba lagu qabtay uh, garoonka isaado muqdisho ay usoo daawasho tageen islamarkaana ay waqti badan ay soo gelin horey tartankan uu dhici jiray oo waxaa lagu qaban jiray garoonka injineerisow coonis hore la oran jiray marka Eh, waxyaabaha xiisaha dadka eh, tartankan eh, waxaa ka mid ah in dadkii markii la yiraahdo tusaale waxaa ciyaaraya galmudug ama ama hirshabeelle ama laba maamul goboleed oo kale in xilli hore garoonkii lasii tago oo yacni taageerayaashii waxaa arkaysaa subaxii laba iyo tobankii iyo qaar baa salaad subaxii markii la dugado kadib tartanki garoonkii sii aadaya mhm. marka maxaa laisdhihi karaa waa arintaas ay ku timid in dadkii ciyaaruhu waxay ahaan jireen wixii ka dambeeyay sagaalka saac ama galbihi wixii ka dambeeya garoonka ay xaadir jireen in marka xil hore garoonka lasii tago oo dadkii labada dhinac ay taageer lahayeen ba ay garoonka xaadir ay ku aadaan waad mahadsan tahay xiisaha goonida ee kulamadaasi waxaa xiise u yeelay keliya waxaa weeyaan nidaamka federaalka dalka u qaatay oo dowlad goboleedyada dalka iyo nidaamka xubnaha dowlad goboleedyada ee dowladda federaalka hoos yimaada taageero weliba marka deegaan ayuu ku abtirsadaa meesha uu kasoo jeedo ayaa waxa ay keentayba in ay dadkii ay nidaamyadoodii amaba ay soo qaataan calaamada maamul goboleedyada taa ayaa xiise gooni ah u yeeshay mm-hmm. waxaana ay dhalisay kulankii hadda ugu dambeeyey ee fiinaalaha ay galmudug iyo sidoo kale hir shabeelle ay wada ciyaareen in la arkayey in ay ka duwaneyd fiinaalayaashii hore ee tartamadii hore loo qaban jiray oo kale in waxyaabo dhacay amaba waxyaabo oo xilligan la arkay inaan la arag tusaale waxaa ka mid ahaa en eh, kahor hor kulanka finaalaha inta uusan dhicin habeenkii mhm. in dad ay kusii hoydeenba afafka hore ee garoonka kuwaasoo sheegaya inaysan dooneynin in finaalaha looga sheekeeyo ama looga hormaro fadhiga gudaha garoonka stadio muqdisho dad ayaaba shalay waqti hore oo labayo toban saac ilaa iyo hal saac subaxnimo goobta iska xaadiriyey eh, si ay daawashadooda iyo sidoo kale boosas fiican ay uga qabsadaan garoonka dhammaantood waxa ay muujinaysaa sida ay dadka ay ugu helan yihiin in ay arkaan mar uun in isboortiga ee dalka uu sidaasi iyo si ka fiicanba mhm. horumar ugu sameeyo waxaana ay noqotay maalmihii ugu dambeeyay amba bishaanba january waxyaabihii ugu hadalhaynta badnaa baraha bulshada oo ay dadka marka loo eego xitaa siyaasadda ay kaga mashquuleen oo ay u weecdeen dhinaca iyo ciyaaraha waaya xasano waxaa dhan kala jirtaa xiriirka go-aano ayuu ka qaadanaya tartanka intuu socday oo hadba markaasi maamulkii rabshado sameeya ama ciyaartooyda ha ahaato ama markaa taageeraasha ahaadaan waxaan la soconay in ganaxyo ay dhaceen hirshabeel oo kaleente sida finalka ku tagtay hadda waxaan la socnaa in laba kulan oo markaas dhibco ay heshay oo kulan lagu siiyey forfeed oo koonfur galbeed ee ka baxday kulan kalena ginaax maamulka ciyaartooyda gobolka banaadir la saaray ee ku heshay marka e, go-aanada e, xiriirka ay qaadanaya tartanka intuu socday maxaa lasdhigi karaa waa go-aano saxan ah oo markaas tartanka lagu xakameynayay mise go-aano qaldan oo hadda koonfur galbeed oo kale xitaa markii tartanka intaan la bilaabin ka hor waxaa jiray khilaaf ah in aysan tartan ka qayb gelin hase yeeshee dadaalo badan kadib dib loogu soo celiyey hase yeeshee mar kale haddana ay cabasho ay soo gudbiseen haddana tartanka ay sidaas ugu baxeen waad mahadsan tahay marka loo eego tartamadii hore iyo tartankan sanadkan la qabtay waxa ay muujinaysaa xoogaa isku dhexyaac in uu ka dhex jiro xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed in ay wasaaraddii xitaa ee ciyaaraha markaan door oo waxa ay ku lahayd markii hore waxa door siyaasa caadi ah balse hadda labadoodi ayaa isla maamulayay tartamadii hore ee lasoo dhaafay maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa mid martigeliya ciyaarahan tartamada ah ciyaartooyda ka imaaneysa dowlad goboleedyada isaga ayaa waxa uu ahaa mid hoteladoodii iyo sidoo kale meelaha ay degayaan iyo la socodka ciyaaraha iyo amnigoodiba mid eh, isku xil saarayuu ah laakiin sanadka marka loo eego eh, wasaaradda iyo xiriirka ayuu ku koobnaa mhm. xiriirka oo la arki karayba eh, isku dhexyaacoodii ku saabsan dhowr kulan oo dhici lahaa inay dib ay u dhigeen iyo sidoo kale ganaaxyo ay soo saareen oo xoogaa la dhihi karay waa ma ahayn waa laga mudnaayo waxyaabaha ay soo saareen haddana uun waa ay dadaaleen intaan haddii la keenayba waxaan dhigi karaa mm. waa wax fiicana la sameeyey waayahay eh, kaasi waxauu ahaa xasan maxamed awees oo kamid ah wariyaasha idaacadda kulmiya magaalada muqdisho oo istuudiyaha igula sugnaa islamarkaana falanqeynayay tartankii kubadda cagta maamul goboleedda gobolka banaadir oo shal lagu soo gebagabeyey istaadiyo muqdisho koobkana ay qaaday maamulka galmudug oo markaas ku dabaaldegeysa qabihi gabagabada barnaamijka falanqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu ku sugan yahay dalka talyaaniga halkaasuu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabeynaysa uga hadlayay xaaladda dalka iyo faragelinta ay isku dayday etoobiya ee arrimaha soomaaliya madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha wuxa uu tilmaamay in iskaashiga caalamka uu ka tirsan yahay ixtiraam sharciyadda iyo mabaadiida madaxbanaanida iyo wajirka dhuleed ee dalalka wuxuuna sidoo kale sheegay iskaashiga afrika iyo talyaaniga ma noqon karo buu mid shaqeeya haddii dal afrikaan ah oo ku xadgudbayo xuduudaha dalka waxaana tusaale u ah buuri oo iskudayga fashimay ee faragelinta etoobiya ku sameysay madaxbanaanida dalkeena madaxweyneha wuxuu tilmaamay caqbadaha hortaagan dowladnimada soomaaliya iyo dhabar adeegyada ay ku wajahayaan dadka soomaaliyeed etoobiya ayaa waxa ay heshiis waxa lagu sheegay ee wadagaleen maamulka somalilan muuse bihi cabdiye abiy axmed waxaana markaasi ka lalatay kacdoon xoogan oo dowladda federaaliya ay ku diiday shacabka soomaaliyed ay si weyn ay uga soo horjeyseen guud ahaana saaxiib yaal waan intaa barnaamijka falanqeynta wararka idaacadda kulmi magaalada muqdisho aad kala socoteen barnaamijka geesa intaa kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo